بsم الlh الرحمن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه وسلم qاaل المؤلف معاanي صيغةi فcl فcla siiqadeeda macaanida ay leedahay macaani macaani siiqati facala siiqadaas facala ah macaanida ay leedahay ziyaadada waxaan u kala qaadnay laba qaybood ziyaada limacnan iyo ziyaadatun lililxaaq aziyaada lililxaaq waa soo marnay hadda waxaan ku soo dhex jirnay aziyaada limacnan wuxuu ka bilaabay hulaahi hal xaraf lagu ziyaadiyey macaanida uu keenaa xarafkaas hulaathi alxaraf lagu ziyaadiyey meeqa wasan u lahay yah saddex wuxuu lahaa afcala iyo faacala iyo facala hadda waxaan soo qaadanay afcala haddana waxaan gelaynaa facala macaanideeda waxaa ka mid a min macaani haadihi siiqa siiqadan macaanideeda waxaa ka mid a tallaabin ficilka tallaabintiisa qaabo badana loo isticmaalaa in hamza awalka lagu ziyaadiyo in la tadciifiyo in faacala laga dhigo in ba lagu daro waxaaso dhan soo marnay soo maaha oonayadii atacdiyata laabin farixa alwaladu markaas waa laazim faraxtu lwalada markaasna waa mutacaddi atacdiya yaa faa'iideeyey tadciifu lcayn faraxtu waan ka farxiyey macaanideeda waxaa kaloo ka mid ah adtakhiir badin kasartu lmataaca alaabtii waa jejebiyey farqigaa marka u dhexeeya in la yidhaahdo kasartu iyo kasartu bitadciif kasartu macnaheedu waa jebiyey waaye laakiin kasartu waa jejebiyey waaye yaa badan labadooda kasartu marka tagsiirku waa ka badan yahay kasriga tagsiirku macnaheedu waa jejebin waaye waxa la badinaa maxay yihiin ficilkan masdarkiisa ficilka ma aha kasartu lmataaca markaad tidhahdo tagsiirkani wuxuu ku dhacaa kasartudan masdarkeeda oo tagsiirka ah jejebintiiyaan badiyey waaye marka kasrigiiyaan badiyey kasartu lmataaca wuxuu ihi waa taksiiru lficli ficilka badintiisa yacni taksiirkii ayaa la badiyey waaya hadda saasuu ka wadaa mawatat libilu ay kahura fiiha almowt geeridii ay ku badatay waaye geeli waa leeday taksiirun fi lfaacil faacilka ayaa batay kasartu lmataaca wuxuu yidhi waxaa batay waxay ahaayeen ficilka masderkiisu ka wadaa oo ah tagsiirka mawatat liblu laakiin wuxuu leeyahay waxa batay waa faacilka mawatat libilu alibil soo faacil maaha faacilkaasaa batuu leey laakiin waa wahmi lianna alibila maa kahurat waxa bateeta mageelaa wa inamaa kahura fiiha almowt mowtkaa ku batay kii hore waxba waaba yaraadaba kii hore marka waxba kama duwana saddexdoodan inuu kala qaado ma ahayn lakiin wuxu uhi midna waa taksiirun fi lficli midna waa taksiirun fi lfaacil midna waa taksiirun fi lmafcuul waana wahmi khallaqat ilabwaaba iridihiiay soo xirxirtay wuxuu ihi takiirun fi lmafcuuli mafcuulka la badiyey hal kasurat ilabwaab abwaabtii maa badatay ilaan abwaabta mafcuulu bihi ahe maa kaurat wa inamaa kahura fiiha ataqliiq xirxiridiya ku badatay kallaqat alabwaaba iyo kasartu lmataaca maxay ku kala duwan yihiin wax farqiyaho udhexeeya labadooda ma laha marka midna inuu yidhaahdo waa takiirun fi lficli midna uu yidhaahdo takiirun fi lmafcuul waa wahmi waaye sawaabkuna wuxuu yahay facala haddiiba ay faa'iideynay takiir takiirkaasi wuxuu ku dhacaa ficilkan asalkiisa oo ah tafciilka wax farqiga udhexeeya ma jiro in la yidhaahdo mid ka midana waa takiirun fi lfaacil midna waa takiirun fi lmafcuul hada khata macaanideeda waxaa kaloo ka mid a ah, alsalb walizaala sida fazactuhu ay azaltu fazaca argagixii iyo cabsidii ayaan ka saaray qalbigiisa waan dejiyey sawaba alkhaطa'a ay azaala canhu اlkhaطa sawaba soo facala ma aha macnaheedu waa maxay qaladkii ku jiray ayuu ka saaray wuu saxay azaala canhu اlkhaطa macaanideeda waxaa kaloo ka mid a ah, annisbatu ilaa asli اlficli ficilka asalkiisa in loo nisbeeyo sida fasaqtuhu kafartuhu fasaqtuhu macnaheedu waa maxay ay nasabtu ilayhi اlfisqa fisqigaan u tiiriya waaye aslul ficliga wuxuu ujeedaa fisqigaas oo masdarka asalkaa ah ayuu ula jeedaa fasaqtuhu ay nasabtu ilayhi alfisqa wa huwa aslu lficli kafartuhu ay nasabtu ilayhi alkufra gaalniman u tiiriya waayo alikhtisaar soo gaabin sabaxa macnaheedu waa maxay qaala subxaana allah kabbara ay qaala allahu akbar labbaa ay qaala labayk allaahuma labayk ammana wuu aaminsaday qaala aamiin macaanii siiqati faacala waxaan gelaynaa haddana faacala faacala siiqadaas macaanida ilaahay oo min macaaniiha waxaa ka mid ah almushaarakatu bayna tnayni fa akar labo iyo ka badan inay wax wadaagsadaan waxay wadaagsanayaanna waa maxay ficilkan asalkiisa tusaale ahaan qaataltuhu waan la dagaalamay macnaheedu wuxuu yahay xasala qitaalun baynii wa beynahu aniga isaga dagaalaa naga dhex dhacay dagaalku marka mahal darafuu ka socdaa mase labada dhinacba waa wadaageen xasala min hada aljaanib wa xasala min hada aljaanib aydan marka labadoodii waxay wadaagsadeen qaatala asalkeedii oo ah qitaalka qaataltuhu waa la dagaalamay naasactuhu waxbaan kula dhegay waxbaan la qabsaday nisaacu marka wuxuu ka dhacay bayna athnayni saalaxtuhum waan la heshiiyey musaalaxaa dhex martay baynahu wa baynahum hadda markaa bayna tnayn maane waa agarkii laba qofood ka badan almuwaalaatu xidhiirin macaanida faacala waxaa ka mid ah isdabadhigid waalaytu sawma soonkii waa isdabadhigay dhigay waa xidhiidhiyey taabactu lqiraa'a qiraa'adii iyo akhrintii waa isdaba dhigay waa israaciyey yaati wuu yimaadaa faacala bimacnaa facala asagoo facala ku macnaa ah. falaa yadullu faacilihi cala almushaarakati mushaaraka tusin maayo mararka qaarkood waxaa dhici kartaa faacala inuu facala ku macno yahay oo uusan tusinin almushaaraka bayna thnayni aa dhici karta maxaa ka mid ah haajartu fulaanan hebel waa ka hijrooday macnaheedu ma aha hijrooshada aniga iyo asaga labadeena waa naga dhex dhacday maaha saas lagama wado bimacnaa hajartu anaa ka hijroodaa laga wadaa marka faacala faacalay ku macno noqotay daafactu can bakrin bakar waan difaacay lagama wado mudaafacadaa waxay dhacday beynii wa beynahumaya saaska lagama wado daafactu canhu bimacnaa dafactu dadkii aan ka celiyey jaawastu shay-a shaygii waan ka tallaabay waan ka gudbay naawaltuhu shaygii waan u dhiibay naawaltuhu isaga waxaan u dhiibay alkitaaba kitaabkii saafartu waan safray mushaarako ma faa'iidaynayso wallahu aclam halkaas ka joogo